asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى allahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd acuudu biاllahi min الshayطaan اrajiim yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat liqad wاtaquu اllaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ilaahay baan u mahadnaqaynaa kulankaa diineed inaga soo qeybgeliyey annagoo ka kala imana meelo kala duwan meelo kala fogfog waana tawfiiq ilaahay ilaahay casa wajal qofku uu khayr la doono ayaa ilaahay meelahan oo kale ilaahay uu keenaa inaad diin aada ka hadashaa oo diin aada dhegaysataa oo meel diin lagu hadal haya aada tagtaa adiga xaggaaga maaha oo xagga ilaahay waa inaan ilaahay dhammaanteen aan u mahadnaqno weeyaan oo nimanka walaalaheen ee akhyaarta ee inagu dadaalay ee kulanka inoogu yeedhay iyakana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay camalkooda inuu ka aqbalo ee miisaanka xasanaadkana ilaahay uu ugu daro kolley culammadu way nala hadleen waa laynala hadli doonaan diinta hadalkeeda oo dhanna wuxuu ku soo dhammaadaa waa ilaahay ka cabso ilaahayna cibaadadu inoo abuuray cibaadada qaayaheeguna waa alla ka cabsi yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaahay yidhi dadkao dhan baa ilaahay la hadlayaa wuxuu le dadow ilaahayna abuuray caabuda ininka oo keliya maaha macal kuwii inaga horreeya adduunkan yimidayna ilaahay unbaa abuuray khaaliqu waa mid keliya makhluuqu ha fara bataan oo ha nuucya bataan laakiin khaaliqu waa mid keliya cibaada ilaahay noo abuuray inaan isaga caabudno oon isaga ka cabsoonno oon isaga weynayno oon isaga jeclaanno cibaadada qofku markuu la yimaado waxau ka dhaxla waa alla ka cabsi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj wma tafcaluu min khayri yaclamh اllah watazawaduu faina khayra zaadi taqwa xajkii axkaamtiisii baa ilaahay kaga soo warramay aayaddaas waxaa lagu soo gabagabeeyey xashka qaayihiisu waa alla ka cabsi cibaadada qaayaheegu waa alla ka cabsi soonka la soomayo qaayihiisu waa alla ka cabsi sadaqadda la bixinayo qaayaheegu waa alla ka cabsi kulankaa diinada laynoo qabtay ee culummada nawcadinaysa qaayuhu waa alla ka cabsi ilaahayna abuuray inaan ka cabsanno oon ka baqno unba adduunka laynoo keenay ummadii hadday dumaysana waxay ku duntaa waa marka ilaahay abuuray ay garan weyda ummadii way dumi ummad haddii la doono in la dhisana waxaa lagu lagu dhisaa allihii abuuray baa dadka la baraa dad haddaad aragta haddaad aragto dad ilaahay garanaya oo ilaahay jecel oo ilaahay ka cabsanaya oo ilaahay rajaynaya oo ilaahay rumaysan oo ilaahay mar walba inay raalli geliyaan ku dadaalaya haddaad aragto dadkaasi way dhismayaan dad haddaad aragta ilaahay aanan ka cabsanaynin weliba u malaynaya ilaahay inuusan arkaynin markay dunuubta ay samaynayaan waxaad ogaataa mujtamacaasi uu ku daayo uu dumay ka dhigan tahay lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddan markuu nebigeennu uu dhisaayey meesha uu ka soo bilaabay dhismaha dadka ayuu horta ilaahay baray taajirkii buu ilaahay ku xidhay faqiirkii buu ilaahay ku xidhay xaakimkii buu ilaahay ku xidhay haweenkii buu ilaahay ku xidhay dhallinyaradii buu ilaahay ku xidhay mujtamaca wuxuu nebi maxamed uu diyaariyuu hagaajiyey la dareen geliyey oo laga dhaadhiciyey ilaahay baa ku leh waxaad haysatana ilaahay baa ku siiyey waxaa kaa maqanee toban sana alla uunbaa kuu haya ilaahayna waa kuu jeedaa uu ku arkayaa uu ku maqlayaa ee ilaahay ka cabso innagu haddaan dadka luqada soomaaliga ku hadla aan nahay wadaad markuu ina wacdiyeen uuna yidhahda ilaahay ka cabso waxaa laga yaabaa jawaabta inaan keenna markiiba sunnaka ilaahay ka cabsanna maa ilaahay haddaan ka cabsoonayno been ma sheegneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno salaaddu inama dhaafteen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dulmi ma geysanneen ilaahay haddaan ka cabsoonayna dadka ma xamaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayna ummadda iskuma dirneen ilaahay haddaan ka cabsoonayna dhallinyaradu siday rabto uma socoteen sida ilaahay rabaan u socon lahayn haddaad ilaahay ka haddaad ilaahay garanaysid waxaad ogaan lahayd macaasi kumaad dhacdeen cabsida ilaahay waa freem gaadhigu hadduu bilaa freem uu noqdo meel walba uu jiidhi qofku hadduu alla ka cabsi uuna lahayn meel walba uu jiidhi taqwadda ayaa nolosha bini aadanka qurux badnaysa waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusraa qofallihii qofkii ilaahay ka cabsaday rabbigii ka baqa nolosha dhanba ilaahay waxu uga dhigayaa fudayd buu ilaahay uga dhigayaa maanta dad badan baa nolosha ka cabanaya lo nolosha waa nagu adayg waxaa nolosha adkaynaya waa iimaan la-aan waa alla ka cabsi la-aan waa diinta oo laga dheeraadaa nolosha ku adkaataa hadday dadku ilaahay abuuray u dhowaadaana ilaahay xidhiidh fiican la yeeshaan oo ilaahay caza wajalla ay ka cabsadaan nolosha inta kaleo dhanna way noo dhib yaraan qawaamu dunyaa arbaca cilmu lculamaa wa cadlu lumaraa wa sakhaa'u laghniyaa wa ducaa'u lfuqaraa lowlaa cilmu alculamaa lahalaka annaasu baa la yidhi lahalaka aljuhaalu walowlaa cadlu lumaraa laakala bacduhum bacda walowlaa sakhaau lagniyaa lahalaka alfuqaraa'u walowlaa ducaa'u lfuqaraa lahalaka alagniyaa adduunka dhanba waxay culimmadu yidhahdeen afar bay ku taagan tahay afart afar tiir cilmiga culammada iyo cadaaladda madaxda iyo deeqsinimada dadka maalqabeennada iyo ducada fuqaradu ay ducaynayaan afartaas ee adduunka dhanba uu ku taagan yahay cilmu alculamaa caalimka cilmigiisu inuu anfaco waa inuu caalimku noqdaa caalim ilaahay ka baqayo khashyo leh innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cadlu lumaraa madaxdu inay cadaalad samayso waxay u baahan yihiin inay ilaahay gartaan marka u horaysa hadday ilaahay ka baqaana ilaahay ay gartaan cadaalad bay la imanayaanoo way cadaalad samaynayaan hadduu qofku ilaahay uusan garanayn cadaalad samayni maayo dulmi baa noloshiisa ka soo bixiya haddii ninka maalqabeenku ilaahay uunan ka baqayna xoolaha wuxuu mooday isagu inuu cilmigiisa uu ku keenay qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaaruun calayhi lacna ayaa lagu yidhi sakada xoolahaaga ka dhiib wuxuu yidhi xoolaha nebi muuse uu bixi uu leeyahay aniga xoolahan ilaahay ima siina oqoon iyo karti anu aan leehay ayaan xoolaha ku keenay buu yidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn xoolihiisa wuxuu u malaynayaa inuu karti uu ku keenay hadduu laakiin ninka maalqabeenku alla kacabsiyo iimaan uu leeyahay waxa uu garanayaa nicmadan ilaahay inuu u dhiibtay deedna lagu eeganayoo la eegaya meeshuu ku bixinaya meesha kale deedna xoolihiisii meesha wanaagsan buu ku bixinayaa faqiirku hadduu ilaahay ka cabsoonayo faqiir wuxuu noqonayaa cafaafle oo dhowrsoon oo baahidiisana bini aadanka ka qarsanaya buu noqonayaa haweenku hadday ilaahay ka baqaan noloshoodoo dhan baa toosaysa cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadhii reer madiine ayaa nebigeenna u timid haweenay reer madiine ah markaa bay nebigeenna ku tiri nebi allow dembiba aniga iga dhacay dembigaa iga dhacayna wax kala maahayna xumaan baan la yimiday calooshaydina ilmo ayaa maaragtaana ii gala bay tidhee aniga xadka in lay maryaan hadda diyaar u ahay aakhare in laygu cadaabo diyaar uma yihi dembigaan galay adduunka in laygaga gooyaan diyaaru u ahee dembiga iga goobay ku tidhi gabadhaasi askari ma soo qaban cid dembigaa markii samaynaysay arkaysay oo soo sheegtayna ma jirine iimaankeygii alla ka cabsigeeda ayaa keenay oo mujtamaca ay ku dhex noolayd ee mujtamaca madiine ku noolaa ayaa ahaa mujtamac ilaahay ka baqayo oo ku xisaabtamaya ilaahay baa ku arkaayo o ilaahay baa ku maqlaya tuuggu markuu rabo inuu waxado hadduu ilmo yar u jeedo dembiga uu ku socday uu ka joogsan wuxuu uga joogsan ilmaha yar baa maaragtaane ku sheegi buu leeyahay kii xumaantii macsiyadda doonaya inuu sameeyo hadduu arkay ilmo yaroo ag taagan oo arkaayo u jeeda waxa uu leeyahay ilmaha yar baa sirtaada sheegi ilmaha yar buu markaa ayuu ka cabsoonayaa inuu sirtiisa uu sheego haddii qof uunan meeshaa joogin waxaa laga yaabaa tuuguna tuugada uu ku dhici lahaa zaaniguna zinada uu ku dhici lahaa marba haddaad ilmo yar bay arkaaya dembiga inaad ku dhacda aad uga joogsatay ilaahay bay arkaayana dembiga aad uga joogsan weyday waxaad ogaataa waxaad ka dhigtay allihii ku abuuray kuwa wax eegaya ka ugu liitaad ilaahay ka soo qaaday markaas mujtamac madiine ku noolaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku barbaariyey oo la baray ilaahay baan qof walba u jeeda ilaahay baa ku arkaaya ilaahay baa ku maqlaaya deedna markaasaa mid walba noloshuu ku noolaa waxaa dhacday markaa ilaahayna inuu ka cabsoodo allihii abuureen inuu ka xishoodo kii miiga joogaa dhacday ilaahay inuu ka xishoodo ka cabsoodo kii magaalo jooga hadduu dembi sameeyo waxaa dhacday inuu markiiba nebiga intuu u yimaada sida haweenayda ay yidhaahdaan nebi allow dembigaasaa iga dhace aakhire anigu diyaar umayhiyo cadaabka aakhire ma xamili karaye adduunka ha laygaga gooyo haweenaydaa nebigu sal alla ly slam wuxuu uhi aabbaha iigu yeedh aabbaheed baa u yeedhay markaa buu nebigu uhi gabadhan si fiican u hay oo dhaqaale ceebteedana ummadda ha u sheegin maalinta ilmaha ay dhashana iiken buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam leanna markaaba ilmihii iyadoo wadatay nebiga u timiday haddana celi buu nebigu yidhi ilmaha soo nuuji markaad soo nuujisee naaska aad ka gudhiso haddana adiguna markaa ii soo noqo ii kaalay ilmaheegii oo cunto cunaaya ayadoo weliba tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmahaasi inuu haddeetoolo iskii cunto uu u qaadan karo ayay nebiga u keentay u timiday markaa buu nebigu yidhi iyadii ilmaheega kala qaada waa la kala qaaday tiirkaasaa lagu xidhay ayadoo dharkeedii qabta ayaa dhagax lagu dilay waana sidii sharcigu ahaabaa la mariyey salaata aljanaasadeedii markuu nebigu yidhi ha ku tukatid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar baa joojiyey oo ku yidhi ma zaaniyadan ilmahan dhashay waad ku tukanaysaa nebi allow markaa buu nebigu uhi yaa cumar gabadhaasi way toobad keentay toobad toddobaatan inuu reer madiina haddii loo qaybiyo ku fillaan lahayd buu rasuulku yidhi cid soo qabatay ma jirto laakiin halkana kamera ugu rakiban tahay waxaa laga dhaadhiciyey ilaahay uu ku arkaya uu ku maqlayaa aakhirana waa lagu xisaabin doonaa aakhiradii ku weynaatay qalbigoodii ilaahay baa ku weynaaday qalbigoodii deedna markaas waxaa dhacday qof walba inuu marka noloshii adduunka ilaahay uu kaga cabsoodo mujtamac hadduu ilaahay ka baqo waxay helayaan nolosha adduunyadu jannay noo noqon nolosha adduunyadu jannay noqonaysaa goormay janno ku noqon waa marka dadku ay ku noolaadaan diin markay ku noolaadaan alla ka cabsi markay ku noolaadaan xishood markay ku noolaadaan ilaahay bay arkayo ee maqlaya markuu qof kastoo muslimo uu garto cid dadka dulmida ayaa la waayi khilaafadii cumar bnu abubakr sidiiq radia allaahu canhu markii abibakar talada ummadda loo dhiibay ayuu abubakar qaadiyulqudaat waxau ka dhigay cumar bnu khadaab buu ka dhigay lix bilood markuu booskaa uu hayo waa maxkamadda qaadiga ugu sarreeyey ayuu cumar soo celiyey shaqadii marka abubakar buu u keenay maxaa dhacay buu ku yidhi yaa amiira yaa cumar ma shaqadan kuu dhiibay baad yaraysatay may shaqadaad ii dhiibtay waa shaqo weyn laakiin abuubakar oo waxaan kuu sheegayaa lixdaa bilood ee halkaa aan fadhiyey laba qofoo is haysatay iima iman ummaddani xaqi ilaahayna way garatay xaqii dhexdooda yaallayna way garato way ilaalisay xaakim ummaddan ilaaliya uma baahnee cabsida ilaahay ummaddani ay ka baqayso ayaa mid walba xaqiisii ilaaliye shaqadan iga qabsa buu hi waad i caddilaysaaye ummad halkal ay ka duntaa waxa weeyaan waa qiyamka akhlaaqiga iyo iimaaniyaadka haddaad aragtid mujtamac ilaahay ka xishoonayn kana cabsanayn sid siday doonaanna u dhaqmaya haddaad aragto wuu dunsan yahayba mujtamacaas mujtamac jira maaha haddii sifaadka daakhiliga ee gudaha bini aadanka kaga jira cabsida ilaahay ay ka mid tahay mujtamac ay ka baaba'aan qiyamka daahiriga muuqaalkuna waa ka dumaya si walba saa darteed baa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam saddex sannadood ummadda waxau ka soo dhisayay iimaaniyaadka weliba siran toban sanana nebigu ummadda wuxuu ka dhisayay iimaaniyaadka calanan saddex iyo tobankaasana waa xayaat makiya baa la yidhahdaa qur-aanka maka ku soo degay nebigeenna calayhi sala slam intuu maka joogayna ummadda waxa uu ka dhisayay iimaanka iyo caqiidada laga saxaye saddex iyo toban sano oo maka la joogay soon iyo zako iyo sadaqad iyo xaj iyo iyo xijaab axkaamtaasi waa axkaam madaniya madiina ku soo degtay dadkii shareecaddan islaamka xambaarayey ee diintan maaragtaane garanayay qiimaheega ayuu nebi maxamed maka intuu jooga ayuu soo dhisay yuushaku lumamu an tadaaca calaykum kama tadaaca alaakilatu calaa qascatiha qaaluu awa min qilati naxnu yowmaydin ya rasuula allah qaala bal antum yowmaydin kahiir walaakinakum guhaaka guhaa'i sayl walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum walayaqdifanna fii quluubikum alwahn qiila ma lwahnu yaa rasuula allah qaala xubu اdunya wa karaahiyat waxaa dhow buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waaqaca maanta aan taaganahay ayaa nebi maxamed afar iyo toban qarni ka hor ayuu nebigeennu ka sii warramay uu leeyahay waxaa dhow buu nebigu leeyahay oo imani doontaa xilli dadku markay cuntada ay cunayaan sida xeedha ay dusheeda ugu kulmaan ay hareeraha uga soo fadhiistaan in cadowgu dhinac walbay nagaga yimaadaa imani doonta buu rasuulku yidhi saxaabi ka mid a saxaabadaas rakacoo yidhi maalinta acdaada islaamku ay dhinac walba naga soo fadhiisan doonaan ee sida xeedha loo cunee loogu ururo ay noo cuni doonaan miyaan yarnahay nebi allow maalinta ma tira yariba markaa buu nebigu uhi may maalintaa waad badan tihiin buu nabigu uhi waad badan tihiin laakiin xun baa tihiin buu uhi daad xoor baa tihiin daad xoor waxaad macno leedihiin ma jiro markaasuu nebigu uhi walaa yanzicanna allaahu weliba ilaahay uu ka siibi oo uu ka siibi muxuu ka siibayaa cadowgiina laabahooga haybaddii ay niga haybaysan jireen waa laga siibi buu nebigu yidhi ininkana wahni bay nagu dhici doona wahni markaasay yidhahdeen asxaabta wahniga noo sheeg haddana waa maxay wuxuu yidhi adduunyada ayaad jeclaanaysaan dhimashadana waad dhibsanaysaan buu rasuulku yidhi inaad noolaataan baad jeclaanaysaan inaad raaxaysataan baad jeclaanaysaan inaad iska ciyaartaan baad jeclaanaysaan dhimashada iyo aakhirana waad ka karhaysaan buu rasuulku yidhi labadaa cudur maalintuu inagu dhacana waxaad noqonaysaan buu nebi ina leeyahay waxaad noqonaysaan xumbo xumbadan daadka ayaad lamid mid noqonaysaanu qiimama lihidin xumbada daadku markuu yimaadana wax buuran weeyaan xoogahaa yar kadibna dabayshu markay timaadana way baaba'daa waxaad qiima tiradiinnu waa badan tahay weeyaan cadadkiinnu ma yaro cudadkiinnu ma yaro dhaqaalihiinnu ma yaro kaantitee xagga tirada waad badan tihiin laakiin kayfiyadda xagga tayadiinna yar bay ka dhigan tahay ilaahayna tiro badan eegi maayo dadka ilaahay waxau eegayaa iimaaniyaad kale dad ilaahay ku xidhan baa ilaahay eegaya kam min fi'atin qaliilatin غalabat fi'atan kasiiratan biidn illah wallahu maca asaabiriin wa jamaacatu taaluut jamaacatu taaluut fii suurati albaqara ayaa ilaahay jalla wacala uu kaga warramay juska u dambeeya waxay haayeen siddeetan kun bay haayeen boqorkoogii taaluut ayay ku qasbeen in jihaad ay u baxaan iyo koonan tarbiyadoobin oonan maaragtaana dhismin ayay yidhaahdeen nasaar oo nasaar deedna markaasuu kurham buu markaa ku baxay uu kaxeeyey markay bannaanka ay marayaan meeshii gaalada dagaalka ay ku gelayeenna weli aanan la gaadhin ayaa waxaa hortooda ka soo baxay webi biyo ah webigaa biyahee soo baxayana weliba boqorka u sheegoo ku yidhi ina allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minii waman lam yatcamhu fainahu minii ilaa man iqtarafa gurfatan biyadihi hortiinna webi durduro xareeda ayaa ka soo bixi doona qofka biyaha cabba aniga kaasi raaci maayo uu iga hadhay ka mar uu qaata ee hunguriga ku qooyana waa macayga ka biyaha isagu aanan dhadhamin ee xaggii jihaadku ka dhici lahaa ii raacee u socdana kaasina waa jamaacaddaydu ka mid yahay buu yidhi waxaa loo sheegay inay saddex qaybood u kala bixi doonaan qolo biyaha dul fadhiisata oo maaddada ayay aaminayaan weeyaa macnuhu mushaahadaad waxay arkayaan bay rumaynayaan iyo qolo qolo maaragtaane biyaha qaadanaysa mar keliya oo hunguriga uun ku qoyni doonta iyo qolo saddexaad oo leh may biyahan oonka ma bi'inayaan oonka ilaahay baa keenay ilaahay baana bi'inaye annagu halkuu dagaalku ka dhaci lahaa baan u dhaqaaqaynaa oo jihaadkaan galaynaa bay odhanayaan saddexdaa qoley u kala baxayaan qur-aankaana ilaahay ku sheegay sidii loo sheegayey baa dhacday biyihii baa soo baxay hortooda iyakoo ooman jamaacaddii ugu horraysay waxay idhaahdeen biyahani waa makhluuq oonka inay bi'iyaanna ilaahay amarkiisay u baahan yihiin deedna biyihii waa iska dhaafeen iyaku qoladii labaad iyaku waxay idhaahdeen hal mar baan qaadanaynaa guriga dhuuniga ayaan ku qoynaynaa deedna waan dhaafaynaa iyakuna way socdeen qoladii saddexaad waxay yidhaahdeen biyahana oonka bi'inaye si fiican biyaha horta uga dhargi bay is yidhahdeen markaas deedna biyihii bay cabbeen mar allii markay cabbaan ee calooshoodii ay isleeyihiin biyihii calooshaadii si fiican bay u galeen waxaa dhacda marka in maaragtaanay in yar laba tallaaba markay qaadaanba oonka ku ziyaada haddana way soo noqdaan way cabbaan waxay dhahdaa oonkiibaa naga ba'ay in yar markay socdaan haddana waxay oonkiiba iya ku soo ziyaada way soo noqdaan bal waxaad u fiirsataa adigu qof maantaoo dhan biyo cabbaaya calooshiisu intay leekaanaysaa jamaacaddaasi halkaabay ku hadhay waxaana lagu qiyaasaa lix iyo toddobaatan kun baa ikhtibaarka ku dhacday imisaa baastay afar kun oo keliya afartii kun waa laba jamaaco isla socota qolo biyaha darsato oon guriga ku qoysay iyo qolo tidhi biyahan oonka ma biyaan oonka ilaahay baa biya annagu waa soconaynaa biyo ma cabayno markay israaceen ee dagaalkii meeshuu ka dhacaya ay wada yimaadeen jaaluut wuxuu wataa ciidan laba boqol kun ah iyaguna waa afar kun oo qof oo keliya ilaahay tiro ma eegayo ilaahay tayaduu eegaya jamaacaddii u horraysay biyaha soo kabatay waxay idhaahdeen qaaluu laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudihi waxay idhahdeen ciidanka intan la eg laba boqoloo kun anagu maanta u jilib dhigi kari maynay bay idhahdeen walaakiin jamaacaddii yarayd ee biyaha aanan soo dhadhamin ee biyaha ka soo tallowday waa saddex boqol iyo saddex iyo toban ayay mufasiriintu ay ku sheegaan waxay yidhaahdeen may kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidni illaah imisa ayaa koox yar ay ka guulaysatay koox tiro badan ilaahay idankiisana way ku guulaysatay ilaahayna mar walba waxa uu la jiraa dadka saabiriinta sabirka leh saddex boqol iyo saddex iyo tobankaas oo nebi daa'uud calayhi salaam oo uu ka mid ahaa ayaa dagaalkii intay galeen raganimay ku galeen geesinimay ku galeen ictimaad cala allaahi bay ku galeen mushaahadaadkay nafiyeen ilaahay qudraddiisa iyo nidaamka qaybigay ku xisaabtameen waxay garteen dhib iyo dheef ilaahay baa haya ilaahay tacalluqa ilaahay la lahaayeen baa weynaa dagaalkii bay galeen deedna ilaahay kuwaasuu guushii uu siiyey marka walaalayaal ilaahay tiro badan ilaahay eegi maayo ilaahay waxau eegayaa dadka muslimiinta iimaaniyaadkoogaa ilaahay eegayaa wallahu yuxibu asaabiriin ilaahay dadka saabiriintuu jecel yahay saabiriin maanta maan nahay ina allaha maca almuttaqiin ilaahay dadka taqwo uu la jiraa mutaqiintii maanta miyaa nahay wallahu yuxibu almuxsiniin dadka samafalka badan leh ayaa ilaahay mar walba uu jecel yahay samafal maanta ma leenahay waina allaha la maca almuxsiniin kuwa muxsiniinta ee khalqiga ilaahay ixsaanka u sameeya ayaa ilaahay macooga yahay waxa ilaahay maceenna uu ku noqonayaa waa sifaadka wan wanaagsan weeyaan haddaan doonayna ummad inaan dhisna bay culimmadu leeyihiin waxaan ka dhisaynaa xagga iimaaniyaadka xagga akhlaaqda xagga cilmiga xagga sabirka xagga taqwadda xagga yaqiinta xagga tawakulka xagga tala saarashada ilaahay sifaadkaasee ummadii ay ku dhismaan haddaad aragteed mujtamac macaasida noloshoodu ay ku badatay macaasi maxaan ka wadaa salaad la-aantu waa macsiyo beentu waa macsiyo maaragtaane ballanbaajintu waa macsiyo xijaab la-aanta gabadha muuminaddu ay soconayso waa macsiyo dadka muslimiinta hadday qabyaaladda ay islaamnimada qabyaaladda ka kor mariyaan dadkaasi waxay ka dhigan tahay weligood horumar ma gaadhayaan maxaa yeeley islaamnimadu waa inay wax walba kaala sarrayso ummad waxay ka dhisantaa waxa weeyaan waxa weyan waa sifaadka caqadiga iyo maaragtani qiyamka wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan taasaan u baahannahay markaa inaan soo dhisno intay doon tahay naga qaadato qarni ha qaadato konton sano ha qaadato soddon sano ha qaadato annaga lanaga lanagama rabo sakfiga inaan keenno innaga waxaa laynaga rabaa inaan seeska si fiican u dhisno wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastaklifanahum fi اlأrض kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinahum aladi irtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbudunani laa yushrikuuna bi shayئa wman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun waa ballan mawcuud iyo matluub baa kala jira mawcuud ilaahay waxa uu ballan qaadayaa waxna ilaahay baa inoo ballan qaaday inuu ilaahay dadka muslimiinta dhulka inuu makansiin waa mawcuud ilaahay baa kuu ballan qaaday khilaafada ilaahay inuu dadka muuminiinta gacantooda soo gelin waa mawcuud ilaahay baa kuu ballan qaaday wuxuu ilaahay kuu ballan qaaday halkaa buu ku yaallaa shiki kama taagno ilaahayna ballanka ka bixi maayo bini aadamka ballanka ka baxo lagu yaqaana ballanbaajin ilaahay sifaatkiisa waxaa ka mid a laa yukhlifu lmiicaad ilaahay ballan hadduu qaado ilaahay ballankiisa waa buuxin laakiin innaka waxaa laynaga rabaa adiga iyo aniga waxaa laynaga rabaa inaan asaasno maarataane mujtamac iimaan loo camal saalixa leh mujtamac iimaan leh waxa weeyaan waa asbaabaha ummadnimada lagu dhiso waa inaan keennaa mujtamac ilaahay ku xidhan mujtamac waa inaan keennaa diintooda intaan aakhiro la gaadhin adduunka dusheeda ka faa'iidaysanayaan saddexdii nin ee nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyakoo socoto ah ayaa god godbuureed bay markaa ayay ka galeen baa ladha dhaxan ama roob ama cadow dhagax weyn baa markaa buurta ka soo shalwaday deedna buurta godkeygii buu dhagaxii xidhay waa saddex nin halkaasay ku jiraan markaasay cid ku ogi meeshaa ma jirto ilaahay unbaa ku oga cid kale kuma ogo markaasay isla hadleen oo waxay is yidhaahdeen maanta halka cidini badbaadin kartaa ma jirto ilaahay mooyaane bal nin walow camalka aad is leedahay camalkaasaa maalinta aad ilaahay dartii u qabatay oo maaragtaane camal saalixa oo ikhlaas ahaa aad isleedahay bal maanta ku allabari buu yidhi halka camalka ha kaa badbaadiya maantaas kii u horreeyey baa markaa ducada bilaabay waa camalku nin walba ugu rajo weynaa uu islahaa camalkaasaa maqbuul ahayoo ilaahay ka aqbalay oo ikhlaas ahaa kii u horreeyey baa ducadii furfurto wuxuu yidhi yaa rab waad og tahay laba waalid baan lahaa oo da' waaweyn labadaa waalid iyakoon koon caanaha siiyoon waraabiyo mooyaane ciyaalkayga cunto iyo caana ma siini jirin habeen habeenada ka mid a xoolihii markay soo hoydeen een caanihii uga soo maalay ayaan caanihii la dul imiday waxaan arkay labadii waalidoo hurda ayaan arkay markaasaan gorofkii caanuhu ay ku jireen kor baan u qaaday ciyaalkaygiiyo awlaadaydiina jilbahay haystaan waxay leeyihiin aabba caanahana sii markaasaan ku idhi nin siini maayo labadaydaa waalidoo horta iyo ka aan siiya mooyaane iyo kana kicini maayo ilaa iyagoo hurdada ka soo kaca mooyaane habeenka oo dhan baan la dul taagnaa gorofkii caanaha ubadkaygiina lugahay ay haysteen waagii markuu dhowaaday inuu baryo ayay labadii waalid hurdadii ka soo kaceen markaasaan gorofkii caanaha iyo kii siiyey kadib baan ubadkaygii siiyey ilaahow maalinkaa haddaan labadayda waalid aan sidaa ugu yeelay inaan adiga kugu raalligeliyo ilaahow dhibaatadaa maanta aan ku jirno adaa naga saari karee ilaahow dhibtaa naga saar buu yidhi markaas rida rabbi fii rida alwaalidayn haddaad doonto ilaahay raalli inuu kaa noqdo labadaada waalid raalli geli addoon ilmo yar wiil iyo gabadh midkaa doontaa haw haddii labadaada waalid ay kuu cadhoonayaan waxaad ogaataa ilaahayna waa kuu cadhoone ogow haddii labadaada waalid raalli ay kaa noqdaan ilaahay baa raalli kaa abay ah ka dhigan tahay deedna markaa dhagaxii uu dhaqaaqay kii labaad baa la yidhi hay adiguna ducee isaguna ducadii buu bilaabay yaa rabbi waxaad jirtay gabadh ina adeertayya oo aad u qurux badan gabadhaas intaa oo jeer baan shokaansaday way iska kay diidday inaan xumaan u geysto beri beryaha ka mida abaar baa dhulkii ka dhacday anigoo hanti badan haysta ayaa xilligaa abaareedku ku soo hagaagay ayadoo baahan bay ii timiday markaasaan ku idhi waad og tahay inaan aad kuu jecelahay berina waad i diidday maanta baahi baa ii kaa keentee qolkaa ina geliyo daadna waxaan doonaan kugu samayni kadibna waxaad doonta xoola anigu waa ku siini baahidii ii keentaan markaa gabadhii waa iska ogolaatay baahi baa jirto abaar baa jirtay qolkii markaan la galay ee labadeeda lugood dhexdeeda aan fadhiistay halkaasina waa meel adag weeyaan ayay igu tidhi yaa ayuha rajul war addoonkan ilaahayow ilaahay ka baqo farjigayga xaaraan ha ku jabin bay igu tidhi xaaraan yaa markaan maqlay ilaahay ka baq markaan maqlay halkaasaan ka soo noqdoon ka kacay cabsidaadaan uga soo kacay maradii baan saaray iyadii daedna waxay xoola doonaysay oo dhan ayaan intoon u buuxiyey ayaan sabootiyey haddii maalinka cabsidaada halka aan ugaga soo noqday ilaahoo dhibaatada aan ku jirna maanta naga saar buu yidhi dhagaxiina uu dhaqaaqay kii saddexaad baa lagu yihi adiguna ducadaadiiba hadhee ducadaada bilow isaguna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi yaa rabbi waad og tahay addoon waxaan ahay dad badan shaqaalaysiin jiray dad badan baa ii shaqayn jiray maalin maalmaha ka mid a markaan mushaarkoogii aan sii siinayay mid ka mida ayaa mushaarkiisii inuu qaatay iska diiday beri dambe abaari ay dhacday ayuu ii yimid duu yidhi war berigaa lacag baan kaaga tegay mushaarkaygiiy mushkaayadaydiiy isii aan ku yidhi xoolaha maad arkaysaa waxaasoo geela waxaasoo lo-a waxaasoo adhiya adiga iska leh qaado markaasuu qaadan waayo wuxuu yidhi war maad igu dheeldheeleysaa abaar baa dhacde oo adduunka waa la kala guure mushaarkii yaraan kugu lahaa iska kaysii markaasaan ku idhi may kugu dhaaldhaali maayo lacagtii berigii aad ka cadhooteed ka tegtay shirkadayda kambanigayga ayaan sheerkaaga kaaga dhigoon kuugu daray wallaahi xoolahaasoo dhan adaa iskale kaxayso markaasuu farxay uu duceeyey yaa rabbi buu idhi kiina haddaan addoonkaa xaqiisii sidaa aan iskaga ilaaliyey anigoo adiga kaa cabsoonaya ilaahw dhibaatadaadaan naga saari karee ilaahow dhibaatada naga saar buu yidhi dhagaxii u dhaqaaqay saddexdood iyagoo nabad qabay halkii ka soo baxeen ayuhalmuslim diintaada hadday adduunka dusheeda wax ku tari weydo aakhare wax ku tari maysio ugow salaadaadu hadday adduunka ku anfacayn islaamnimadaadu haddaad adduunka ku cisoobayn iimaankaaga iyo taqwadaada haddaad adduunka dusheeda barakada iyo amni iyo cizi iyo gargaar ilaahay aad ku helaynin waxaad ogaataa diintaad haysatid waa suurada xaqiiqa maayna diin xaqiiqaa doondoon waxaa kulanka laynoogu qabanayaa laynoogu yeedhay wax kale maaha aniga iyo ininku waan wada simanahay waxaa suuragalay inninku inaad iga diin fiican tihiin waxay culimmadu ayna leeyihiin diinta maanta waan haysannaa waa ku dhalana diinta islaamka laakiin kuma dhaqanno seen diinta markaa ugu dhaqanaa inaan diinteenna ku dhaqanno waxaan u baahannahay mujtamac inaan soo dhisno diiniya ah. ilaahay waxau nagula xidhiidhayaa innakana waa diin waxaan ilaahay gargaarkiisa ku helaynaa waa diin waxaan nabadgelyada ku helaynaa waa diin waxaan ku guulaysanaynaa waa diin ummadnimada waxay ku dhismaysaana waa diin marka waktigii laga qabtay kollay waa joogaa ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka allah inoo barakeeyo dardaarankaasi insha allah waa inoo socon doonaa culimmaduna waynala joogaan aniga lafahanteedana dardaarankaasi waan siinayaa inaan dib iskugu noqonno oo qof walba ilaahay cilaaqaadka ula leeyahay inuu dib ugu noqdo waa dantayda waa dantaada waana danta mujtamaceenna amni iimaankana allaha inoo ziyaadiyo cibaadadana allaha inaga aqbalo kulankeenna kii kulankii awliyada allaha ka dhigo dadka inaga bukana allaha inoo shaafiyo waxay kurbasa kurbada allaha ka faydo muslimiinta mustadcafiinta la laynayna allaha u gargaaro sala allahuma calaa nabiyina moxamed